bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qala almusanifu raximah llah baabu lmunaada almunaada khamsatu anwaacin almufrad alcalamu wاnnakiratu lmaqsuuda wاnnakiratu gayru lmaqsuuda wاlmudaafu wاshabiihu bilmudaaf waxaynu ku soo guda jirnay mansuubaat alasmaa baynu ku soo guda jirnay markaa mansuubaatasmaa waxaynu ka soo qaadanay sideed soo sameen sideed mansuubaatasmaa ayaynu ka mida ayaynu soo qaadanay markaa baabkan baabulmunaada wuxuu noqonayaa kii sagaalaad ee mansuubaatasmaa ka mida ayuu noqonaya waa kii sagaalaad markaa sideed baynu soo qaadanay waxaynu soo qaadanay mafcuulu bihi waynu soo qaadanay waxaa kaloo aynu soo qaadanay master oo mafcuul mutlaq loo yaqaano waxaynu soo qaadanay darfu makaan iyo darfu zamaan oo mafcuulu fihi loo yaqaano waxaynu soo qaadanay xaaladii waxaynu soo qaadanay tamyiiskii waxaynu soo qaadanay almustathnaa calaa bacdi axwaali ayuu mansuubaa soo ma xalay u dambeeyey muxuu ahaa laabay hayde markaa imisaynu haysanay sideed soo kan waa kii sagaalaad baabkan sheekhu raximah llahu wuxuu kaga warrami doonaa saddex masalo ayuu kaga warrami doonaa saddexdaa masalo laba uu tilmaamay midna sheekh waxa weeyaan in lasoo ilxaaqiyo ayaa fiican markaa saddexdaa masalo masalada koowaad dikru xuruufi lmunaada munaadaha xuruuftiisa masalada labaad dikru aqsaami lmunaada munaadaha qaybiisa masalada saddexaad dikru xukmi lmunaada saddexdaa masalo ayaa baabkan sheekhu raxima allahu tacaala kaga warrami doonaa masalada koowaad maxaynu nidhi dikru ya xuruufta munaadaha la sheegi doona masalada labaad dikru aqsaami munaada munaaduhu qaybaha ugu qaybsamo masalada saddexaad dikru xukmi munaada munaaduhu xukunka uu leeyahay tacriifkiisa xagga luqada waxaa lagu ihahdaa almadluubu iqbaaluhu waa ka la waxa weeyaan iqbaalkiisa iyo soo qaabilitaankiisa xagga luqada waa sida waa almadluubu iqbaaluhu muطlaqan istilaaxana waxaa la dhahdaa almadlubu iqbaaluhu biya aw bixdaa akhawaatiha waa ka la rabo iqbaalkiisa iyo soo qaabilitaankiisa laguna rabo ya ama ya walaalaheed mid kamid a marka xuruufu nida culimadu waxay yidhahdaan waa sideed waxaa kamida ya baa kamida a waxaa kamida alhamzatu baa kamid a ama a ay aya haya wa kuwa yoga insha allah kutubta damaan ku gaari doonaa laakiin ogaada inuu leeyahay xuruufta loogu dhawaaqo loogu nideeyo ya baa kamida waana umulbaab iyadu aqsaamtiisana sheekhaa sheegi doona shan buu uqaybsamaa waa almufrad alcalamu wاnakiraة اlmaqsudaة wاnakiraة غayr اlmaqsuda wاlmudaaf wاshabiih bاlmudaaf aqsaamtiisana waa inta maslada koobaad xuruufta nidaha sideed bay gaadhsiiyaan waxaa kamida yaabaa kamida waxaa kamida alhamzatu baa kamida ay baa kamida ayaabaa kamida hayaabaa kamida wabaa kamida waxyaalo lagu kala adeegsada insha alla kutubta daban ku arki doonaa aqsaamtiisina waa shan aqsaamtiisu waa shan waa almufrad lcalamu mufradka calamka mufradka xalay baan soo tacriifinay waxaynu soo marnay mufradka waxa loo yaqaano baab lraab maxaa la ohan jiray maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai alkhamsa waxaa kale aynu soo baranay mufradka waxa loo yaqaano fii baabi lmubtada walkhabar maxaa la odhan jiray maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla waxaa kale aynu soo baranay calamka markaynu soconay macrifada aynu ka sheekeynayno maxaa la odhan jiray maa laysa murakaban markaa baabkan baabulmunaada iyo baabkii xalaynu soo marnay baabullah waa isku mid waxaa la dhahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf baa la dhahdaa markaa mufradka waxaa la dhahdaa mufradka calamka maa kaana tacriifuhu saabiqan cala nida waa ka tacriifkiisu uu ka horeeyey nidaynta loo nideeyey ka horba isagu macrifu ah ahdalna wuxuu odhanayaa isagu ما kana tacriifuhu saabiqa على nidai ka ya zaydu wahuwa baaqin bacda nidai cala tacriifihi saabiqi bilcalamiya istisxaaban lahu bacda nida saasuu odhanaya marka haddee la mufrad calam maxaa looga jeedaa mufradka calamka waa maa kaana tacriifuhu saabiqan cala nida mufradkan calamka ah wuu ka horeeyey nidaynta loo nideeye ka horba isagu muxuu ahaa de calam ahaa isagu calam bu ahaa calamna horeynu usoo barano maxaa la odhan jiray oo alsmu almucayanu calaa musamaahu mulaqan maa yucayanu musamaahu mulaqan kaasaa la dhaa horaynu uga soo waranay tusaalihi muxuu noqonayaa ya muxamadu ya xarfu nida mabniyu cala sukun la maxala lahu min alicraab liannahu xarfun muxamadu munaada mufrad lcaalam fi maxali nasbin cala lmafcuuliya mabniyun cala dami baa la odhanaya waa mebni mabniyun cala dami baa la odhanaya markaa mufradkan waxa kuusoo gudagelaya mufradkii xaqiiqada ahaa iyo iyo maxay kale ismiga mufradki imiso ahaan jiri imisaynu uqaybinaan ujeedaa maxaynu uqaybinay ismiga daahirka sideed ismiga daahirka way kuusoo gudagelayaan mid keliya laga reebaya asmaal khamsa isaga waa mudaafde kaa keliya laga reebaya intii kale o dhan baa kuusoo gudagelaysa marka ya muxamedu ya faimatu ya muxamadani ya muxamaduna saasa odhanaysaa de ya faimatu waxaa la odhanaya xukunkaga isaga inoo sheegi doona insha allah lakin mufradka calamki waa ka ma kana tacriifu saabiqa cala nida baa la dhahdaa qaybta labaad waa nakirat lmaqsuda waa nakirada maqsudada nakirada maqsudada weeyaan nakirada maqsudadaana waxaa la dhahdaa maa carada tacriifuha binnida waa ka tacriifkeeda uu ku yimiday nidaha nidaha laftiisa ayaa uu ku yimiday inay iyadu macrifo noqoto bian qusida biha mucayanu waa in looga qastiyo mid mucayan ah oo waa in la yidhaahdo yaa rajulu markaad tidhaahdid dee waxaad ula jeedaa shaksi mucayan aad ula jeedaa yaa rajulu markaad leedahay shaksi mucayana ayaad ula jeedaa markaa tacriifkeegi wuxuu noqonayaa hiya alatii yuqsadu biha waaxidu mucayanu waata looga jeedo waaxid mucayan ah Ah, ya rajul marka ad leedahay shaksi mucayana ayaad uga jeeda marka ya waa xarfu nida mabniy ala sukun la maal lah min acraab liannahu xarfun rajulu munaada nakiratu maqsuda mabniyun cala dami baa la odhanaya fi maxali nasbin nakirada hayr maqsuudadaa kuu timiday hiy alatii yuqsadu biha waaxidu hayru mucayanin waata looga jeedo waxa weeyaan waaxid hayru mucayana ayaa looga jeeda qofkii waacidkaa hadalkiisoo kale weyan markuu lahaa ya aafila tanabah qofka indhoolihii marka uu leeyahay eh, ya ya rajula khud biyadi de nin mucayana uma jeedo markaa taasina waxaa la dhahdaa hiy yuqsadu biha waxidu غayru mucayan ya wa xarfu nida mabniu calى sukun la maxala lahu min alcraab hafila munaada nakiratu غayru maqsuda mansuba calaamatu nasbi fatxatu ظaahiraة calى akhirihi ba yada la odhanaya tanabah waa amrin aacilkiina waa waajib istitaaro waa anta mudaafki ka afraad waa mudaafki ya aalib acilmi ijtahid kan cilmiga rabow dadaal ya aalib acilmi ijtahid yaada maxaa la odhanaya xarfu nida mabniyun ala sukun la maxal lah min acraab lanahu xarfun aaliba waa munaada waana mudaafte mansuub calaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala akhiri aaliba mudaaf alcilmi mudaafile ijtahidna waa ficil amr waynu soo baranay marka mufradka tacriifkiisa waynu sheegnay mufradka caalamka nakirada maqsuudadaana waan sheegnay nakirada hayru maqsuudadaana waan sheegnay mudaafka waa maxay tacriifkiisu waa kulu ismin jaarin lima bacda waa ismi kasta oo jara waxa isaga ka dambeeya wa kaana icraabuhu bixasabi maa qabla isaga icraabkiisuna waxa ka horeeya loo eegaya haddii la doonana culimadu waxay ku tacriifiyeen maa khusisa aw curifa bilmudaafi ilayh waa ka lagu khasisay ama lagu macrifeeyo mudaafi ilayhiga isaga ka dambeeya sida uu leeyahy maxamed ibnu malik isagu saasuu yidhahda lima siwa daynika wksus awala aw acطihi tacriifa bladi tala alifeen ugu tegi doonaa insha allah maxamed amine isagu wuxuu ku tacriifinaya wuxuu leeyahay wlmudaafu huwa alsmu asaabiqu aladi yakunu bixasab اcawaamili mudaafku waa ismiga hore ee ahaanaya cawaamisha fiiradooda kolba caamilka ka horaya wuxuu u baahan yahay bu ayuu isagu noqonaya wاlmudaafu ilayhi huwa alsmu allaaxiqu almajruuru abada mudaafu ilayhiguna waa ismiga isaga laaxiqa u ah، isaga ka dambeeya isaga soo haleelaya weligiiba isagu u jaran yahay isagu saas ku tacriifiye kaa ba ku tacriifiy mudaaf ilayhiga mudaafkana tacriifkiisi waad haysaa maxaa ku yimiday ashabiihu bilmudaafna xalaynu soo tacriifinay matasala bihi shayun min tamaami macnaahu waa ka u la xidhiidhay shay macnihiisa dhamaystiraya waxaa mutasilka macnihiisa dhamaystiraya marfuuc ha noqdo yaa xamiidan ficluhu ama mansuub ha noqdo yaa xaafidan darsahu ama majruur ha noqdo ku tacaluqaya yaa muxiban lilkhayr insha alla kutubta dambaan ugu tegi doonaa isagana xalay baan soo tacriifinay markaa aqsaamuminaada waa imisa waa shan mufrad calama nakiro maqsuuda nakiro hayrulmaqsuuda ah mudaaf ashabiihu bilmudaaf waa inta mid kastana tacriifkiisii he waad haysataan xukunkoogina isagaa inoo sheegi doona insha allah almunaada munaaduhu khamsatu anwaacin shan nooc weeyaan ka loo dhawaaqay waa shan nooc almufradu mufradkii weeyi mufradkii alcalamu cidda gaarka a loola jeeday wanakiratu nakiradii weeyi nakiradii almaqsuudatu iyaduna cidda gaarkaa loola qastiyay ee loola jeeday wanakiratu nakiradii weeyi nakiradii hayru lmaqsuudati ayrumaqsuudada ahayd cid gaara iyada aan loola jeedin wlmudaafu kii la idaafeeyey weeyi washabiihu kii shabahayey weeyi bilmudaafi mudaafka kii shabahayey weeyi xaguu ka shabahaa saddex dhinac bay culimadu tilmaamaan inuu ka shabaho insha alla kutubta tamanku arki doonaa marka kutubta qaarkood malaa mushabih bay qorayaan soo ma mise shabihun bay wad qorayaan washabiihu kii shabahayey weeyaan bilmudaafi mudaafka markaa taasi ayay noqonaysaa aqsaam almunaada xuruuftoodiina waan tilmaanay masalada u dambaysa waa xukunka mufradka calamka ah xukunkiisa wuxuu yidhi faama almufrad lcalamu mufradkii calamkaa ah miya wanakiratu iyo nakiradii almaqsuudatu maqsuudadahaydee cidda gaarkaa ah loola jeeday fa yubnayaani waa la binaynayaa cala dami damo ayaa lagu binaynayaa min gayri tanwiinin tanwiin la'aanteed wadalika tusaale naxwi ya zaydu iyo wayaa rajulu weeyaane wahalaatatu saddexdii halaaadii albaaqiyatu soo hadhay mansuubatun weeyi waa khabarkiiye laa hayru ay laa hayru nasbi nasbe hayrkii jaa-izan mid bannaan ma aha fiihaa ay fi halaaati albaaqiyati saddexda soo hadhay waa yahay xukunkiina waa halkan xukunkii waxaynu odhanaynaa mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada ah xukunkoogu fayubnayaani ya maa yurfacu bihima low kaana macrifayn waxaa lagu binaynayaa wixii lagu rafcin lahaa haddii ay macrifo noqon lahaayeen saxiix markaa eeg mufradka maxaa lagu rafcin jiray de damaa lagu rafcin jiray waa mufradka caadiyaad garanaysiin muani maxaa lagu rafcin jiray i jamcu muanaf saalim maxaa lagu rafcin jiray ya saw ma damo jamcu tagsiir maxaa lagu rafcin jiray imisa dame lagu rafcin jiray ya shan baa dame lagu rafcin jiray mufrad munsarifa mufrad maalaa yansarifa jamcu tagsiir munsarifa jamcu tagsiir maala yansarifa iyo jamculmaanat asaalim shantaa maxaa lagu rafcin jiray tafsiilahaan baynu kusoo marnay dee damaa lagu rafcin jiray wowna maxaa lagu rafcin jiray laba maxay ahaayeen jamcumuakr saalim iyo asmaaulkhamsa asmaaulkhamsa inaga saara mufrad maahe mid baa kuu saaray soo ma muhanaa maxaa lagu alif baa lagu rafcin jiray markaa wixii lagu rafcin jiray un lagu binaynaya haddee dame lagu rafcin jiray mabniyun cala dami haddii ali lagu rafcin jira mabniyun cala alii baad ohanaysa haddee wow lagu rafcin jira mabniyun cala lwow baad ohanaysa waka mufradki waa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf min hayri tanwiininta uu ku yidhi sheekhu fa yubnayaani waxa fiicnaan lahayd qusuur baa ku jira fa yubnayaani cala damida sheekhu uu yidhi qusuur baa ku jira waxa fiicnaan lahayd inuu idhaahdo fayubnayaani calaa maa yurfacaani bihi fii xaali icraabi mutamimada ku gaari doonaa saasaa ficnaan lahayd oo qusuur baa ku jira waayo wuxuu shamlin lahaa musanihii iyo jamaca laftiisa u shamlin lahaa marka haddee saa la dhado waa yahay min gayri tanwiininta uu yidhi liliidaax unbuu malaa sheekhu u sheegay waa laga kaaftoomi kari lahaa waayo shay kasta oo damo lagu binaynayo dee lama tanwiiniyo soo ma shay kasta oo damo lagu binaynayo lama tanwiiniyo markaa liliidaax unbuu sheekhu u sheegay cadayn unbuu u sheegay markaa mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada ah xukunkooga waxa lagu binaynayaa he wixii lagu rafcin jiray hadii ay mucrab ahaan lahaayeen kolkaa qusuur baa ku jira ama wixii damada naaib noqon jira ad ama wixii damada naaib noqon jiray baad ohanaysid faama maxaa soo hadhay ya maxaa soo culimo saddex baa soo hadhay nakiradii hayru maqsuudadii iyo mudaafkii iyo ashabihu bimudaaf saddexdaas iyagu waa mansuub waa la nasbinaya waxaa lagu nasbinaya fatxo de ama fatxada wixii naayib ka noqon jiray baablicraab aynu soo barnay soo ma haddee su-aal lagu weydiiyo xaalad malaan weydiisan su-aashaas oo la idhahdo maxaa mufradkan ya mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada maxaa iyaga loo bineeyey iyadoo asalkoogii hore uu ahaa icraab waa su-aal lag weydiin kara sooma kuwa kalena loo icraabay waxaan kaga jawaabaynaa waxay shabaheen kaafta adcuuka ku jirta adcuuka oo culimmadu waxay leeyihin munaadahani waa qismi kamida mafcuulbihiga mafcuulbihiga qismi kamida weeyaan markaa yaadani waxay naaib ka tahay adcuuka bay naaib ka tahay dee naaibka iyo munaabacaniguna meesha laguma kulmiyo saxiix walala markaa waxay shabahday bay leeyihiin adcuuka kaafta ku jirta waxay ka shabahday xagga ifraadka waxay ka shabahday xagga tacriifka macna khitaabna de way shamlisatay oo way koobsatay saxiix walala saasay leeyihin culimadu markaa sidaa aawadeed baa loo bineeyey leeyihiin kuwa kalena de iyagu may shabihin saa aawadeed baa loo bineyn waayo waayo de shabiih bimudaaf kaafku waxaanu garanaynaa inu inuu xaraf keliya yahay soo ma shabiih bimudaafna da waad garanaysin oo macnihiisa wa ku wax dhamaystirayaaba isaga kusoo xigaya mudaafkana waynu garananaa nakirada maqsuudadiinahe de xaggii tacriifkeena iyaduna ayna ka shabihin markaa sidaa aawadeed baa loo bineeyey leeyihiin faama almufradu mufradkii miyaa mufradkii alcalamu calamka ahaa wanakiratu iyo nakiradii almaqsuudatu cidda gaarkaa loola jeeday fa yubnayaani waa la binaynayaa cala dami dame ayaa lagu binaynayaa aw calaa naa'ibihaa ama damada wixii naa'ib ka noqonayay baa lagu binaynayaa min gayri tanwiinin tanwiin la'aan wadalika tusaale naxwi yaa zaydu iyo wa yaa rajulu iyo wixii lamid ah weeyaane yaa waa xarfu nidaa mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alcraab liannahu xarfun zaydu munaadaa ay mabniy al dm fi maali nabin baa laohanaya waya rajuluna waa lamid whalaaatu saddexdii halaaadii albaiyatu soo hadhay albaiyatu waa nacti soo ma ma sababi ba mise wa aqiiqi wa xaqiiqi oo hore inu soo baranay whalaaatu halaaadii albaaqiyatu soo hadhay halaaadu ila damiir buu rafcinaya soo ma xaqiiqigu mansuubatun la nasbinayo halkaynu kusoo marnay la ayru tafsiilkaga halkaynu kusoo baranay baabkaynu kusoo marnay ya baabulstina baynu kuso marnay culimadu waxay ka yidhahdeen luqa alcarabiya may ku banaan tahay laa mise kuma banaano aqwaasha halkaasaynu kusoo marnay laa hayru markaa laadani tacmalu camala laysay shaqaysaa hayru waa ismigeedii khabarkeediina uu goan yahay laa ay laa hayru nasbi nasbe hayrkii jaa mid banaan ma aha fiihaa ay fi alaaati baaqiyati saddexda soo hadhay armaynaba sidan culimo baabkana halkaasu inoogu dhamaada baabkan wuxuu ka warramay saddex masalo ka warramay saddexda masalo waa maxay dikru xuruufi annida waa sideed baynu nidhi wax kamidana waan sheegnay masalada labaad aqsaam almunaada waa shan baynu nidhi masalada saddexaad dikru xukmi lmunaada labaynu u qaybinay wax mebniya iyo wax mucraba nakirada maqsuudada ah iyo wixii lagu rafcin jiray haddii u mucrab lahaa baa lagu binaynaya iyo wixii dam ayaa lagu binaynaya damo iyo wixii damada naaib ka noqon jiray saddexda soo hadhayna waa mansuuba oo fatxa lagu nasbinaya ama wixii fatxada naaib ka noqon jiray xalay mise masalanaysan ya sagaal iyo afartankii saddexdaa ugeeya labiyo konton masalan weli kitaabkii ajrumiga haynaa culimay baab lmafcuuli min ajli wa huwa mafcuul min ajli waa alsmu ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo alladii yudkaru la sheegayo bayaanan cadayn darteed loo sheegayo lisababi wuquucilficli ficilka dhicitaankiisa sababteeda la cadaynayo wadalika tusaale naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah a tidhi qaama zaydun zayd baa kacay ijlaalan weynayn darteed buu u kacay licamrin camar weyneynayo waqasadtuka waan kuu soo qastiyey ibtigaaa macruufika wanaagaaga doonisteeda darteed ayaan kuugu soo qastiyeey baabkani waa baabkii tobnaad ee mansuubaat asma ka mid wuxuu ka warramayaa oo fiican isaguna waa laba maslo laba maslo in kasta oo hal masalo uu sheekhu uu caddeeyey labada masale kalena isaga weli aan dhamaystirin weliba aqsaamtiisii haddana waa laga fahmaya labada masalo waa maxay dikru tacriif mafcuuli lah mafcuulu lahuga tacriifkiisa maslada labaad dikru aqsaami mafcuuli lah iyo mafcuullahga aqsaamtiisa labada masle ayuu baabkana ku sheegaya maslada koobaad tacriifkiisa waxaa la idhahdaa ah, majtamaca fiihi alaaatu umuur waa waxa saddex arrimood laga helo waxaynu nii aslanba abwaabta marka uu ka waramayo masaaisha ku jirta waxay u badan yihiin hunaa'iyaat laba laba tacaariiftana waxay u badan yihiin hulaahiyaat maslada koowaad maxay tacriifka ku jirtaa waa inuu ismi yahay waa in uu ismi yahay maxay naga baxaya ficiliyo iyo xaraf labadaas mafcuul lahu ma noqdaan maxaa kuu soo gudagelaya asariixu wlmuawalu sariixi wuu kuu soo gudagelaya sariixa waxaa la yidhahda horey inuu soo baranay ma laa yaxtaaju ilaa ta'wiilin waa waxa aan ta'wiil u baahnayn sida ijlaalan oo kale iyo ibtiqaa eegma ta'wiil ba u mee saas ku yimid mafcullaaji ama ismi sariixa saasi ku yimid muawalkuna ma yaxtaaju fi jaclihi mafcuulan lahu ilaa ta'wiilin mafcuulu lahu marka laga dhigayo ama mafcuulu liajli wuxuu u baahan yahay isagu ta'wiil buu u baahan yahay ji'tuka an abtagiya macruufaka antana soo xariraysa master macnihina muxuu noqon ji'tu ibtigaaa macruufika unbuu soo fadhiisanaya markaa sariixna wuu noqdaa muawalna wuu noqdaa adu khulaasat lqowl wa an yakuuna isman waa inuu ismi yahay laba wa an yakuuna mansuuban waa inuu mansuub yahay mansuubkiina maxay naga baxaya marfuuciyo iyo dee majruur baa naga baxaya marfuuc wayna soo barana muu ku jiray mafcuulkani la majruurkina weli maynaan gaadhin markaa marfuucu isagu guud ahaan buu baxaya laakiin majruurku guud isagu uma baxo kolalka qaarkood waa la jaraa mafcuulilajliga oo xaraf tacliil faa'iideeyaa lagu jaraa insha alla kutubtad baan ku gaari doonaa marka isagu duuduub ahaantii ma wada baxayo lakin marfuuc mulaqan ba isagu wuu baxayaa shardiga saddexaad an yudkara bayaana lisababi wuquuci ficli ficilka dhicitaankiisa sababteeda caddayn uu caddaynayo darteed waa in loo sheego oo mar tusaala ficil baa dhacaya ficilkani markuu dhacayo sabab baa ka dambaysa soo maa sababtaa lafteedaa la odhanayaa mafcuul lajli khulaasadiisna culimadu waxay kuso wariyaan ba waxay dhahdaan maa waqaca jawaaban lilima lima waa wixii jawaab u dhici kara oo hadda waxaa lagu yidhi qaama zaydun ijlaalan ba la yidhi soo ma lima qaama zaydun zayd muxuu u kacay ijlaalan maa waqaca jawaaban lilima qasadtuka ibtigaa macruufika baa tiri lima qasadtani maxaad iigu soo qasdiday ibtigaa macruufika maa waqaca jawaaban lilima saasay kusoo khulaasayan bay kusoo ikhtisaariyaanba markaas saddexdaa shardi waxaa laga helo ayaa la odhanayaa oo tacriifkiisa ku jira mafcuul laajil alwal an yakuna isman wthani an yakuna mansuuban wthalith an yudkara bayaana lisababi wuquuci ficli waka waa tacriifkiisii kaas aqsaamtiisa aqsaamtiisa ismiga ka dambeeya ismiga waxaan ujeeda mafcuululajliga dhaca saddex xaaladood buu leeyahy waa saddex qaybood saddexda qaybood an yakuna mudaafan inuu mudaaf yahay sow kowma laba wa an yakuuna mujarada min al wa min alidaaf inuu al iyo idaaf labadaba ka qaawan yahay labadaba sheekhaa sheegay midun buu ka tegay wa an yakuuna masxuuba al iyo inuu al wato saddexdaasaa loo qaybiya saddexdaas sidee loo icraabaa icraabtooda kutubta baan ku gaari doonaa insha allah sidee loo icraabaa way kala duduwan moogta insha alla waynu gaari doonaa laakiin waa saddexda saddexda maxaynu nihi an yakuna mudaafan sheekhaa sheego ibtiqaaa macruufi kabayna yidhi soo ma ka labaadna waa maxay wa an yakuna mujarada min alwa idaafa qaama zaydun ijlaala sheekhaa sheegay iyo inuu yahay masxuub al laa aqcud ljubna can lhayjaai walow tawaalat zumrat acdaai laa aqcud ljubna aljubna anuu fulaynimo darted la fadhiisan maayo buu yidhi can ilhayjaai dagaalka ka fadhiisan maayo walow tawaalat zumrat lacdaai haba isa soo bahaysato acdaada jamaacaadko iyo kooxoogu haba soo bahaystaan waa jaabi sharciga hadde ka fadhiisan maayo aljubnadaa weeyaan icraabtooda insha allah iyo tafaasiishooda kutubta damaan ku gaari doonaa laakin ogaada ina saddexdaa loo qaybiyo markaa baabkana maxaynu ku baranay laba masalo masalada koowaad waa maxay dikru tacriif mafcuulilah mafcuululahu waa la dhahdaa mafcuulu liajli waa la dhahdaa mafcuulu min ajli waa la dhahdaa mafcuulu minhu waa la dhahdaa afarta magacba isagaa iskale culima hadaad aragtaan mafcuulu lahu waa la dhahdaa mafcuulu liajlina waa la dhahdaa mafcuulu min ajli waa la dhahdaa bacd culamaa waxay ka cabiraan mafcuulu minhu waad arki doonteen afartaa magacba isagaa iskale tacriifkiisa waxaan waa waxa laga helo saddex shardi an yakuna isman wa an yakuna mansuuban wa an yudkara bayaana lisababi wuquuci lficli saxiix walala waa basiir aqsaamtiisi waa saddex baynu nidhi an yakuna mudaafan an yakuna mujarada min alw min aidaaf an yakuna masxuuba al raabtooda insha alla kutubta damaan ku gaari doona saxiix walala waa basiid bay la tahay shuruud baa jirta uu leeyahay shuruuddaana insha alla kutubta damaan ku gaari doona inuu master yahay inuu qalbi yahay inuu waxyay sheeg sheegi jireen ilaa shan shardi insha alla waynu gaari doona waa yahay wuxuu yidhi sheekhu wa huwa mafcuulu ljligu alsmu magac weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo alladii ismigaasoo yudkaru la sheegayo huwa ismiga bayaanan caddayn darteed loo sheegayo kan laftiisa mafcuul liajli lisababi wuquuci lficli ficilka dhicitaankiisa sababteeda weliba la caddaynayo wadalika tusaale naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah a tidhi qaama zaydun zayd baa kacay ijlaalan weynayn darteed buu u kacay licamrin camar weyneynayo qaama ficlu maadin mabniyun cala lfatxi la maxala lahu min alcraab liannahu ficlu maadin zaydun faacilu marfuucun biqaama wacalaamatu rafyi damatun daahiratu cala akhiri liannahu ismun mufradun munsarifun ijlaalan mafcuulu liajli mansuub wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratun cala akhiri madhab ljumhuur waxaa lagu nasbinaya ficilka waka markaa ficilkaa nasbinaya licamrin allaamu xarfi jarin camrin is majruurun bilam wacalaamatu jari kasratu daahiratu cala akhiri aljaari wlmajruuru mutacaliqun he bijlaal ah, ijlaal baa lagu tacalujinaya de waa jalla sarfigaynu ku arki doonaa masterkeygii weeyaan ah, qaamo laguma tacalujinayo qaama zaydun zayd baa kacay ijlaalan weyneyn darteed licamrin camar buu u kacay saasaad oranta adii gale haddaad ku tacalujisad qaama qaama zaydun zayd baa kacay ijlaalan weyneyn darteed buu u kacay licamrin camar buu u kacay laakiin maxaynu qaama zaydun zayd baa istaagay ijlaalan weynayn darteed licamrin camar u weynaynayo waynu fahnay lataa soo ma waqasadtuka waan kuu soo qastiyey ibtiqaa'a macruufika wanaagaaga iyo macruufkaaga raadin aan raadinayo aawadeed ayaan kuugu soo qastiyey qasadtuka ficlun wa faacilun wa mafcuulun xadulficli qasad ficlun maadin mabniyu cala sukun liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxariki mبنiy عlى sukun la maxala lah min اlcrاab لأnhu ficl maadi wtaau ضamiir mutaصil mabniy عalى اdm fi maxali rafci faacili wlkaafu ضamiir mutaصil mabniy عalى اlfatxa fi maxali naصbi mafcuul bih ibtiغاء mafcuul لأjli mansub calaamaة nasbi fatxة ظaahiraة عlى akhirih ibtiغاء mضاaf macrufi mضاaf ilay macrufi mضاaf wlkaafu ضamiir mutaصil macrufika mabniy عalى اlkasri fi maxali jari mضاaf ilayhi laba masle inu halkan kaga waran labada masle waa maxay dikru tacriifi mafcuul min ajli iyo dikru aqsaami labada masle imise masle an haysani labiyo konton kii labada masle u geeya afariyo konton masle anu haysanaa ma xukmu lqiyaami lilustaadi aw lishaksin min alashkhaasi ijlaala lahu waxtiraama qaama zaydun ijlaala licamrin ruux maa loo kici karaa mise looma kici karo iyadoo la weyneynayo ama la ixtiraamayo waa masle sharciya xaggaasaa loo doonan doona iyada insha allahu taala baxigeeda ya lakin aqalu ma fiihi alkarahatu shadiida anas ibnu malik wuxuu odhanaya lam yakun axadu axaba ilayhim yani aصaxaaba min rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam walam yakunuu yaqumuuna lahu ida dakala calayhim lima yaclamuuna min karahatihi lidalik in kasta oo xadiisku uu daciif yahay in kastoo xadiiskaasi uu daciif yahay sida imaamu albani daciifada uu ku tilmaamayo waay lakin ibnu bas baa su-aashaa la weydinaya wuxuu odhanaya aqalu ma fiihi wa alkaraha ashadida albani laftiisu wuxuu odhanaya wa alkarah ayuu odhanaya waayahay qaarkood waxay u daliishadaan waxay dhahdaan sawki rasulku yuri sal lahu alay waslam qumuu ilaa sayidikum waa saxde marka qumuu ilaa sayidikum xadiiskaasi waa saxiix moogta marka taana waxaa lagaga jawaabaya eh, ma garanayaan kuwa saalihi ee u daliishanaya farqiga udhaxeeya qiyaamka ruuxa loo kacayo ixtiraam aawadeed loogu kacayo oo waa makruuh kaas iyo qiyaamka loogu kacayo waxa weeyaan iyada oo la istiqbaalayo ama loo icaanaynayo oo nuzuul iyo waxyaalahaasi loogu icaanaynayo oo xadiiskan saxiixa ah, dambe quumo ilaa sayidikum wuxuu ku cadyahay macnahan dambe ayuu ku cadyahay isticaano qofkii loo kaalmaynayade waxaa kaloo sii caddaynaya waliba riwaaye axmed ibn xambal ayaa sii caddaynaya o wuxuu odhanaya quumu ilaa sayidikum faanziluuhu sanadkiisuna waa xasan marka aqalu ma fiihi wa ka ficnaa sheekhu tusaalehaan inaanu keenine waa in la yidhahdo waxaa ku sugan alkaraahatu shadiidatu wak ka socda almafcuulu macah wa huwa mafcuulu macahu waa alsmu waa ismi ismigaasoo almansuubu la nasbinayo waa laba laba sadare alladii ismigaasoo yudkaru la sheegayo libayaani man ay libayaani ladii kii caddayntii darteed baa loo sheegayaa fucila la sameeyey macahu manka miciisa alficlu ficilka la sameeyey wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaadaya wixii lamid aa tidhi jaaa waxa yimid alamiiru amiirkii baa yimiday wljaysha maca aljayshi ciidanka miciisa wastawaa waxa kor noqday almaa bihi baa soo kor noqday walkhashabata qori miqyaaska macooda waaya baabkana waa baabkii koobiyo tobnaad ee masuubaada soo ma waa baabkii koobiyo tobnaad baabkana laba arrimood buu kaga warramayaayo iyo aqsaamtiisa labadaa masalo baabkana kaga warramaya tacriifkiisu an yakuna isman waa inuu ismi yahay saxiix walala markaas sariixun baa kan looga jeeda kan waxaa soo gudagelay inu sariixi muawalkii ma soo gudagelayo wa an yakuna mansuuban waa inuu mansuub yahay maxay naga baxay iyo majruurka gaari doono wa an yudkara libayaani man fucila macahu lficlo saddexdaa shardi waxaa laga hela ayaa la odhanayaa mafcuulu macahu ko an yakuna isman waa inuu ismi laba wa an yakuna mansuuban waa inuu mansuub saddex wa an yudkara libayaani man fucila macahu lficlu saddexdaa shardi waxaa laga hela ayaa la odhanayaa he mafcuulu macahu ficilka marka la sameeyo sabab baa loo sameeya sababtaa lafteeda mafcuulu liajli baa la dhahdaa ficilka marka la samaynayo waxbaa lagu garab sameeya waxaa lala samaynayo waxaa la dhahdaa mafcuulu macahu waa sida marka kan mafcuulu macahu baa la dhahdaa markaa saddexdaa shardi waxaa lagala mafcuul macaw la odhanayaa saxiix wala la aqsaamtiisa miya aqsaamtiisa shan baa loo qaybiya shan ayaa loo qaybiya laakin laba ka mid ku gaabsananaa insha allah labadaa tusaale ee u sheegay un baynu ku gaabsananaa culimooy labadaasi waa maxay wujuubi lmafcuuli macahu mafcuulu macawnimo in lagu nasbiyaa in ay waajib tahay ya oo caaifowda ayna noqonayn in laysku cadfaa ayna banaanaanayn ee maxaa waajib noqonaya in mafcuul macnimo lagu nasbiyo ayaa waajib noqonaysa waa tusaalaha dambe wastawa almaau walkhashabata walkhashabata markaa eeg istawa almaau walkhashabata istawa waa ficlu maadi ficlu maadin mabniyun alى fatxati muqadara calى alif manaca min duhuuriha atacadur alma waa faacil wlkhashabata alwa waa maciya alkhashabata waa maxay waa mafcuul macahu soo ma waxa waajiba in la nasbiyo in la nasbiyo ayaa waajiba markaa khashabadu waa miqyaas waa waa qiya wax lagu qiyaaso waa qori wax lagu qiyaaso oo masaabiir iyo waxla oo biyaha soo kor noqoshada kolba biyuhu inta qadarkoogu soo kor noqdaa lagu qiyaasa oo lagu garta markaa shay wax iska dul sox socdo maaha waa shay meel ku dhegan maadaamo isagii uu dhegan yahay isagii ma soo kor noqonayo laakiin waxa soo kor noqonaya waa maxay biyaha soo kor noqonayo isaga soo gaadhaya de soo gaadhaya haddee la isku cadfo laakin maxay noqonaysaa qorigiina wuu soo kor noqday noqonaysa maanahana loogama jeedo istawa almaau biyihiibaa soo kor noqday walkhashabata qormiqyaaskii macooda waxa lamid a maata zaydun wa uluuca shamsi maata zaydun zayd baa dhintay wa uluuca shamsi qoraxda soo bixitaankeeda maceeda adu godo ku cadafal maata zaydun zayd baa dhintay wa uluucu shamsina wuu dhintay cadeeda soo bixitaankeygana wuu dhintay ma masaxba la markaa kaasi waa maxay in mafcuul macanimo lagu nasbiyo ayaa waajib noqonaysa culimoy waaya ka labaadee uu inoo sheegay waa waxa raajix a ah, cadaf baa raajixa ah. mafcuul macnimo in lagu nasbiyaana wuu banaan yahay laakiin in laysku cadfo ayaa iska raajixa maxaad odhanaysaa ja alamiiru amiirkii baa yimiday wljaysha wamaca aljaishi waad ka nasbin kartaa dhib male haddaad isku cadaftidna dhib malo oo ja alamiiru amiirkii baa yimiday wljayshu ciidankiina way yimaadeen mayna saxayn marka labadaas baan ka baraarujinayna insha allah inta dambana kutubta damaan ku gaari doonaa lakin aqsaamtiisa ogow waa shan weeyaan wuxuu yidhi sheekhu wa huwa mafcuulu macahu waa alsmi ismi weeyi ismigaasoo almansuubu yudkaru la sheegayo libayaani man ay libayaani ladii kii cadayntii dartii baa loo sheegaya fucila la sameeyey macahu manka mciisa ladiga miciisa alficlu ficilka wadalika tusaale naxu qawlika wa odhaahdaadaya wixii lamid aa ah, tidhi jaaa waxa yimiday alamiiru amiirkii baa yimiday wljaysha wa maca aljayshi ciidanka miciisa wastawaa waxa soo kor noqday almaau biihi ayaa soo kor noqday wlkhashabata qori miqyaaska macooda lafd istawa ibnu cuthaymiin marka uu sharahayo wuxuu odhanaya istawa fi lua alcarabiya waxay ugu soo aroortaa afar macno nasir asidina isagu tafsiirkiisu kaga waramaayo safxadda lix boqol sagaaliyo toban isagu saddex macnuu soo arooriya inta macnee qur ay ugu soo aroortay in istawa laga dambaysiiyo calaa oo calaa ay daba dhacdo iyo in istawa ilaa laga dambaysiiyo oo ilaa ay daba dhacdo iyo inaan waxbaba laga dambaysin ibnu uthaymin wuxuu siyaadinaya taalikan inoogu qorano iyo in ay wow lala xidhiidiyo in wow lala xidhiidiyo iyo in wow lala xidhiidhiyo marka eeg haddee calaa calaa uma istawa cala alcarshi haddee calaa la daba dhigo macnaheedu waa calaa wastaqara haddee ilaa laga dambaysiyo ilaa lagu gudbiyo uma istawa ila asamaai fasawaahuna sabca samaawaat waxa mata horey lamid lamid maaha mufasiriintu way isku khilaafeen macnahoogu waa mid bay leeyihin culimada qaarkood waa sida ka cad tafsiirka ibnu jariir atabari ibnu kaiirna isagu wuxu le wa bimacnaa qasada marka ila lagu gudbiyo markay wow daba dhacdana waa bimacnaa tasaawa weeyaan tasaawa tasaawa waa ta halka inoogu jirte ayna waxbaba daba dhicinna walamaa balaqa ashuddahu wastawa ila qur-aankay ku soo aroortee waa bimacnaa kamula weeyaan kamula kamula ah, wastawa dhamaystirmay weeyaan istawa fi luqa alcarabiya saas ugu soo aroortaa insha allah waynaynu gaari doonaa markaa baabkana wuxuu kaga warramay maxay laba masalo kaga warramay labada masalo waa maxay tacriif mafcuulu macahu oo waa maxay baynu nidhi an yakuna isman wa an yakuna mansuuban wa an yudkara libayaani aladi fucila macahu lficlu waa saddexdaa shardi aqsaamtiisina waa shan baynu nidhi labaynu ka sheegnay labadaasi waa maxay ya wujub lmafcuuli macahu in mafcuul macnimo lagu lagu nasbiyo tusaalu ka sheego west walma walkhashabata weeyaan iyo inay raajix tahay in laysku cadfaa nasbana ay banaan tahay waja alamiru wljaysha iyo wljayshu waxaa raajixa bay lehin culimada waljayshu in la yidhahda raajixa tacliilaadkana insha allah kutubta dambaan ku gaari doonaa saddexda qayboodoo dambana kutubta dambaan u dhiganay insha allah haye imise masalanaysin afar iyo kontonkii labadan u geeya lix iyo konton masalan kitaabkii ajrumigii weri ka marana waa yahay wuxuu yidhi sheekhu wa amaa khabaru kaana kaana khabarkeeda miya wa akhawaatiha wa khabaru akhawaatiha kaana kuwa lamidka a khabarkooda wasmu ina ina ismigeedii miya wa akhawaatiha wasmu akhawaatiha ina kuwa lamidkaa ismigooda faqad taqadama wuu soo hormaray dikruhumaa labadaa sheegoogii wuu soo horumaray fi lmarfuucaati marfuucaadkii dhexdooda ayuu noogu soo horumaray halkaa lagu sheegay marfuucaadki baa lagu sheegay markaa marfuuc keliya waxa ahaa ismu ina marfuuc buu khabaru kaanana marfuuc buu muxuu u raa eh, waxaan waa sax wey muxuu waayahe u sheegi waayey awayan ah, khabaru ina muxuu ah marfuuc bu khabaru kaanana muxuu ah mansuub bu ah cafwan marka maxaa marfuuc ahaa ismu kaana marfuuc bu ah isagu ismu inana mansuub bu labadaas ya ismuhe ya ha mansuub ba soo markaa labadan duma iyagoo marfuucaada muxuu baabka ugu sheegay waynu soo sheegnay jawaabta waynu soo qadinay wa min baabil istidraad baynu nidhi soo ma marka halkaasuu kusoo dhamaystiro sheekhu ma soo celinayo wa amaa khabaru kaana kaana khabarkeedii miya wa akhawatiha wa khabaru akhawaatiha akan waxaa looga jeeda bimacna nadiir kaana kuwa lamidkaa khabarkoodii ila wa mansuube wasmu ina ina ismigeeda wa akhawaatiha wasmu akhawaatiha ina kuwa lamidkaa ismigooda faqad taqadama wuu soo horumaray dikruhumaa labadaa sheegoogu fi lmarfuucaati marfuucaadkiibuu kusoo horumaray ilaa ini waa tansibulisma wa tarfacu lkhabra kaanina waa tarfaculisma wa tansibu lkhabra soo ma wakadalika ey wa kaainu kadalika sidaasoo kale waxa ah atawaabicu faqad taqadamat way soo horumartay hunaaka halkaa faqad taqadamat way soo horumartay tawaabicdii hunaaka halkaasay kusoo hormartay halkee ya marfuucaat asma bay kuso hormartay ma soo celinaya bu kuleeyahy halkaa markaa maxay noogu dhamaaday marfuucaat asma horaynu usoo dhamaynay mansuubaat asmana horaynu usoo caawi noo dhamaaday shan iyo toban bu ina yidhi afar iyo buu ka sheegay kii shan iyo tobnaadna isku waafajinanay de horaynu uga soo mafaaciishu imsay noqotay mafaaciisha ugu dambeeye waa shan weeyaan mafcuulu mutlaqowdha waa masterkiy mafcuulu fiihi waa labadii daraf mafcuulu bihi iyo mafcuulu lahu iyo mafcuulu macahu iyo waa shantaa mafaaciishu waxaa lagu jamcin jiray darabtu darban abaa camrin hadaata ata wasirtu waniila darabtu darban darabtu darban abaa camrin darban maxaa looga jeedaa waa masderkii weeyaan waa mafcuul mulaqide abaa camrinna maxaa looga jeedaa ya waa mafcuulu bihi darabtu darban abaa camrin hadaata ata hadaatana maxaa looga jeedaa ya mafcuulu mafcuulu fiigi waa darafkii haye wasirtu waniila waa mafcuulu macahugi khawfan min citaabika li khawfan waa mafcuulu mafcuulu mafcuulu lahu ama mafcuulu min ajli darabtu darban abaa camrin hadaata ataa wasirtu waa niila khawfa min citaabika li waxaan ugu tegi doonaa manduumatu shibraawi baynu ugu tegi doonaa manduumatu shibraawi waa kitaab naxwa isaguna konton bayda wuxuu ka bilaabaa ya aaliba naxwi khud minii qawaacidahu manduumatan jumlatan min axsani ljumali fii dimni khamsiina baytan laa taziidu siwa baytin bihi qad sa'altu lcafwa can zalali in anta atqantaha hanat masaa'iluhu calayka min gayri tadwilin walaa maalali naxwaa intaynu aragno badanaa buxuurtu waa baxrujisubay ku baxaan abyaadaasi baxrubasiid bay ku baxaysa waana naxwo imaam shibraawi baa iskale insha allah hadduu waktigu inoo saamxo waynu dhigi doonaa mansuubaat lasmaana halkaasay noogu dhamaadeen keliya waxaa noo hadhay makfuudaat lasmaa waxaynanu haysanaa lix iyo lix iyo insha allah wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk